رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usallimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin riyaadu saalixiin ayaan weli ku jirnaa baabu karaahati wadci lyaddi cala alkhaasirati fi salaa in salaada gudaheeda lagu keliya qabsado inay mamnuuc taha inay karaahiye tahay wuu xadiidku tilmaamayaa keliyaha in sidaa loo qabsado macnaha xaaladaa waa karaahiye salaada gudaheeda can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi nuhiya waxaa nuhiya can ilkhasri fi asalaa muttafaqun calayhi waxaa la reebay keliya qabsasho xaggooda salaada gudaheeda in lagu keliya qabsado waa la mamnuucay baabu karaahati asalaa salaad inay karaahiye tahay ayuu baab u yahay bixadrati tacaami tacaam oo lasoo xaadiriyey raashinka haddii mar lasoo dhigo salaadii ma jirto wa nafsuhu qofka nafsadiisana tatawaqqu ilayhi ay aad aadaysay ku dhacdhacaysa ay u hanqaltaagaysa raashinkii xaggiisa ow amase maca mudaafacati alakhbathayn labada xunxun ka ah celcelin la celceliyo iyo difaac la difaacayo ayaduna salaad ma jirto wa humaa labadooda albawlu waalghaa'id waa saxaro iyo kaadi albawl waa kaadi waalghaa'id iyo saxaro labadaba qof isku celcelinayana salaad ma laha raashinka haddii la soo dhigo salaadana la aqimo raashinkaa la hormarinayaa waa mar allaala markay nafsaddu aad ugu hanqaltaagan tahay oo ay sugayso qof ay labadaa xunxun ka ah celcelinayana salaad mala asagana difaac buba ku jiraaba goormuu khushuuciyo waxyaabo kale la imaanayaa waa ma jirto can caaishata radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan maqlay yaquul asagoo dhahaya laa salaata salaad ma jirto bixadrati tacaamin tacaam xaadiritaankiisa wakhti tacaamkii lasoo dhigay oo lasoo diyaariyeyoo la keenay ma jiro salaad waa in horta raashinkii la cunaa walaa huwa iyo mid asagu yudaaficuhu difaacayuu celcelinaya alahbafaani labada xunxunka ah rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey labada waxyaabood ee xunxunkaa qof isku celcelinaya saxarada iyo kaadidaa loola jeedaaye qofkaana salaad ma laha bax soo xaajo gudo adigoo nadiif ahoo waxba celcelinaynin sif aad khushuuc fiican u hesho salaadda markaas soo gal rawaahu muslim baabunahyi reebin layska reebo baabkeedii waaye can rafci albasari indhaha in loo taago ila samaa'i xagga sare fi salaati salaada gudaheeda salaadoo lagu jira inaad indhaha kor u qaaddo ayduna waa nahyi baa ku soo arooray oo waa mamnuuc can anas ibni maalikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qoom xaalkoodu muxuu yahay yarfacuuna taagahaya absaarahum indhahooda ila asamaa'i samada xaggeeda u taagahaya fii salaatihim salaadooda dhexdeeda fashtadda qowluhu fii daalika wuu ku darneeyey rasuulka oo waa ku adkeeyey hadalkiisa arrintaa iyo diididdaa qaalto xataa qaala ilaa uu yidhi ilaa uu yidhi layantahunna way ka joogsanahayaan way ka harayaan can daalika arrintaa ow amase la tukhtafanna waa la dafi oo waxaa la dafayaa absaaruhum argyaalkooda indhahoodaa la rafcinayaa oo la kor qaadayaa haddii kale way joojin doonaan waa inay joojiyaan korqaadka indhaha ay kor ugu qaadayaan salaada rawahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey baabu karaahati iltifaati fi asalaat ligayri cudur haddaysan cudur jirin in salaada dhexdeeda lagu milicsado reedaha iyo dhinacyaalka inay iyaduna karaahiyo tahay ayuu baabku baab u yahay can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tidhi sa'altu rasuula allaahi rasuulkii alle ayaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can iltifaati milicsasho waa reedaha io dhinac fiirin fi salaati salaada dhexdeeda faqaala rasuulku wuxuu yidhi huwa ikhtilaasun waa dafid yakhtalisuhu uu dafo ashaytaanu shaytaanka min salaati alcabdi addoonka salaadiisa rawaahu albukhaariy hal mar haddaad saa dhinac u milicsato intaa tukatay buu cantoobsaday ikhtilaaska waa wixii si oo deg deg ah lagaaga dafo dhinac markaad fiirsa isla markii wuu qaatayba ilan waa tuuge saa shaytaankii dafitaan uu ka dafay waaye salaada addoonka uu tukaday idan reedfiirinta iyo dhinac fiirfiirinta ka daaya salaada gudaheeda can anasin qaala qaala lii rasuulu ullaahi rasuulku wuxuu ii yidhi buu yidhi anas iyaaka waaliltifaati fi asalaa iska ilaali waxaan kaaga digayaa milicsasho salaadda gudaheeda ah fa ina altifaata milicsasho fi salaati salaada dhexdeeda lagu milicsadoo meel lagu fiiriyo halakatun halaag waaye waa lagu halaagsamayaa oo salaadaadiibaa ku buraysa lagaa xadayaa oo lagaa qaadana fa in kaana laabudda hadday lagama maarmaan noqoto wax uun inaad minicsanaysa haddii laga maarmi waayo fa fi tatawuci sunnada ha noqoto laa fi lfariidati waajibka maya haddiiba si kale ay socon weyso oo in lagama maarmaan ay noqoto in wax la milicsado sunnada ha noqoto waajibka ayaynan noqonin rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix baabu nahyi reebin layska reeba baabkeedii waaye can isalaati ila alqubuur qubuuraha in loo tukado qubuuraha xaggooda in loo tukado nahyi iyo mamnuuc waaye xaaladaa can abi marfad kanaazi bni xusayn radia allaahu canhu kanaazi bnu xusaynin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya laa tusalluu ha u tukanina ila alqubuuri qubuuraha xaggooda yaan loo tukanin qubuuraha walaa tajlisuu hana ku fariisanina calayha qubuuraha korkooda eh, ha u tukanina hana ku fadhiisanina rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyoo xadiidku wuxuu tilmaamayaa dhanka qubuuraha in loo tukado inay mamnuuc tahay salaadda salaada kale waan ka qadarin jirnay masjidba masaajidka kale inta uu qabri ku yaallana waa raadin jirnay annagoo u arkayna fadli gooniya inay leedahay hana u tukanina dhankooda hana ku fariisanina qubuuraha korkooda rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu taxriimi almuruur xaaraam inay tahay buu tilmaamayaa uu baab u yahay in la maro bayna yaday almusalli qof tukanaya hortiisa qof tukanayo hortiisa in la maro inay mamnuuc tahay yuu markaa baabka looga hadlayaa can abiljuhayn cabdullaahi bn alxaari bin ninka lagu magacaabo cabdullaahi bin alxaarifi bin simati alansaari reer ansaari ahaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low yaclamu almaaru qofka maraya hadduu ogaan lahaa bayna yadayi lmusalli qof tukanaya hortiisa maadaa calayhi waxa korkiisa ahaanaya oo dembi ah lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan asaga min an yamura intuu mari lahaa bayna yadayhi qof tukanaya hortiisa qof tukanaya hortiisa qofka maraya waxa dembi ah ee korkiisa ahaanaya hadduu ogaan lahaa afartan inuu taagnaado ayaa uga khayr badnaan lahayd intuu mari lahaa qof tukanaya hortiisa qaala arraawi raawigii wuxuu yidhi laa adrii ma ogi qaala inuu yidhi arbaciina yowman ma afartan maalmood baa aw arbaciina shahran ma afartan biloodba aw arbaciina sana mase waa afartan sano muttafaqun calayhi intaba ma garanaya buu yidhi in afartan maalmood ay tahay afartan bilood inay tahay iyo afartan sano inay tahay afartan maalmood xataa hadday ahaata calal aqal uga ka soo qaade dhibkeeday leedahay laakiin inta badan waxaa la tilmaamaa in afartan sano loola jeedo muttafaqun calayhi baabu karaaha karaaha baabkeedii waaye inay karaahiye tahay baabu karaaha shuruuci lma'muum qofka ma'muumka inuu jidaysto ama uu sharciyaysto fii naafilatin sunno bacda shuruuci lmu'adin qofka mu'adinkaa markuu sharciyeeyo ama uu ku dhawaaqo fii iqaamati salaa salaada aqimitaankeeda sawaa waxaa isku mid ah kaanad ha ahaata annaafila sunnada sunna tilka salaa salaadaas ee ayadaa sunnadeeda ow hayriha ama kayrkeedba mar haddii mu'adinka uu aqimo salaadii sunno kale ma jirto weliba waxaa laga qaadanayaa baa la leeyahy axaadiista gobol ka mid ah qofku isagoo sunno ku jira haddii la aqimo inuu isaga baxo inuu ka baxo allaahuma fuqahada qaar ay yidhaahdaan haddii takbiiratulixraam aysan daafaynin oo wax yar ay uga harsan tahay inta aqim ku socdo waa mowduuc kale inuu iska dhammaysto laakiin haddii mar ma'muumka qofka ma'muumka ah sunno inuu jidaysto ama uu xirto ee uu bilaabo waa ka mamnuuc mar hadduu mu'adin ku aqimo salaada ama salaadaa la aqimay sunnadeeda ha ahaato ama mid kale ha ahaatee can abi hurayra can ilnabiyi qaal idaa uqimat alsalaatu salaadda haddii la aqimo falaa salaata salaadi ma jirto ila almaktuubatu tii waajibkaa maahane rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ilaa taa waajibka ah ee la aqimay maahane salaad kale lama tukan karo ayadoo subaxii la aqimay baa nin sunno tukaday rasuulku markuu ka baxay salaadda buu yidhi aa subxu arbacan ma subaxiibaa afar noqday ma subaxiibaa afar noqday ma subaxiibaa afar noqday wuu ku celceliyey baabu karaahati takhsiis yowmu ljumca maalinta jumcada in khaas lagu yeelo inay karaahiye tahay baabkeedii waayo bisiyaamin soom aw leylat ama leylada jumcada bisalaad in lagu waajib yeelo min bayni layaali habeenada kale beynkooda alla maanta waa jimcee waan soomaya inuu qofku dhaho ama caawa waa qiyaamuleel baan tukanaya inuu qofku dhaho labadaba inay karaahiye tahay can abi hurayrata can ilnabiyi qaal laa takhusuu ha ku khaas yeelina laylata aljumcati jumcada habeenkeeda leylat aljumca biqiyaamin istaag salaad loo istaago min bayni layaali habeenada kale baynkooda walaa takhusuu ha ku khaas yeelina yowma aljumcati jumcada maalinteeda bisiyaamin soom min bayni alayaami maalmaha kale baynkooda ilaa an yakuuna inuu ahaaday ama uu yahay maahana fii soomin soom oo yasuumuhu axadukum axadkiin uu soomi jiray ilaa inay ku soo waafaqda caado markaa uu soomi jiray maalin dhaaf baa laga yaabaa inuu u soomi jiray maalin dhaafkiibaa jumca ku soo aaday iyo wixii markaa la mid ah wa canhu qaala samictu rasuula allaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya rasuulkii baan maqlay asoo dhahaya laa yasuumanna yuusan soomin axadukum midkiin yowma aljumcati jumcada maalinteeda ilaa yowman maalin inuu soomo maahana qablahu jimcaha ka hor aw bacdahu ama kadib muttafaqun calayhi khamiis iyo jimco inuu isla soomay ama jimco uu soomo sabdi rabo inuu raacsiiyo waa maalin ka horaysa jimcaha oo khamiis iyo jimco ah ama maalin ka dambayso jimcahoo jimco iyo sabti ah inuu saa markaa u soomo maahane wa can muxamed ibni cabaadin qaala wuxuu yidhi sa'altu jaabiran jaabir ayaan su'aalay radia allaahu canh anaha nebiyu nebigu ma diiday oo ma reebay sala allahu calayhi wasalam can sowmi aljumucati jumcada soonkeeda qaala jaabir wuxuu yidhi nacam haa muttafaqun calayhi waa jimcaha keligii oo la sooma nebigu waa uu reebay waana markaa diiday sala allahu calayhi wasalam wacan ummi اlmu'miniin wa jawayriyata binti اlxaarif radia allahu canha ana اnabiya sala اllahu calayhi wasalam dakhala wuu u soo galay calayha jawayriya dusheeda yowma aljumcati jumco maalinteeda wahiya jawayriyana saa'imatun bay ahayd tu sooman faqaala rasuulku wuxuu yidhi asumti ams shalay ma soontay jawayriyay maantaoo jimca haddaad sooman tahay shalay ma soontoo khamiis ahayd qaalat laa mayay tiri qaala rasuulku wuxuu yidhi turiidiin ma doonaysaa an tasuumii hadan beri inaad soonto qaalad waxay tihi laa maya qaala faftirii afur buu dhahay marka nebiga sala allahu calayh wasalam haddaadan berina rabin inaad soonto sabti ah shalay oo khamiis ahaydna aadan soomin jumco keligeed in la soomo ma ahee juwayriyey afur oo fur soonka rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey baabu taxriimi lisaal xiriirin inuu xaaraam yahay baabkeedii waayo la xiriiriyo fi sawmi soonka wisaalka waxaa loola jeedaa wahwa an yasuuma yowmayn qofku waa inuu laba maalmood soomo aw akthar ama wax ka badan walaa ya'kul walaa yashrab baynahumaa waxna uusan cunin waxna uusan cabin labada maalmood baynkooda matal maantoo dhan buu qofku soonaa mar allaala markii makhribkii la gaaray ma afurin ma saxuuranin beri haddana soon kaluu ku qabtay haddana soon kaluu kusii qabtay wasaal baa la yidhaahdaa waa mamnuuc oo lama ogola can abi hurayrata wa caaisha radi allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu reebay can ilwisaali soonka oo la xiriiriyo muttafaqun calayhi wisaalka rasuulku waa uu diiday sala allahu calayhi wasalam wa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala nahaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu reebay ama uu diiday can ilwisaali soon xiriirinta qaaluu waxay dhaheen innaka tuwaasilu hadba waad xidhiirisaaye macaad noogu diidaysaa nebiguu xidhiirin jiray sal alla calaih wasalam nebiga soonka wuu xidhiirin jiray oo maanta inuu soomo asagoon waxna cunin afurin yuu maalinta kale ku dabaqaban jiray sal alla calah wasalam haddana maalinta kale laga yaabaa inuu kusii dabaqabto marka waxay dhaheen adigaba waad xiriirisaa rasuulkii allow maxaa dhacay bay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi innii anigu lastu miihi milukum idinkoo kale waayo innii anigu ucimu wa usqi ucimu wa usqa wa usqaa waa lay quudiyaa waana lay waraabiyaa muttafaqun calayhi wa lafdu lbukhaariyi waa lafdi bukhaari rasuulku wuxuu yidhi ani idinkoo kale ma ihi waayani waa lay quudiyaa oo rabbigay baa i quudiyaa waana lay waraabiyaa qaaraa waxay dheer raashin baa makhribka looga keenaa jannada markii makhribka la gaaro markaasuu nebigu cunayaa sala allahu calayhi wasalam qolada qaar qolo kalena waxay idhahdeen saa loolama jeedee waxaa laga wadaa qof wax cunay oo wax cabay awooddiisaa rasuulka la siiyaa taasaana fiican ee haddii la dhaho raashin baa loo keenay oo makhribkii uu cunay wisaal ma noqon kara markaa marka waa in lagu fasiro sida habboon ee ugu dhow waxaa la siiyaa nebiga qof wax cunay waxna cabay awooddiisii xooggiisa oo kale annaga haddiina la celin waayo oo ilaa wa ilaa waa xiriirinaynaa aan dhahno ilaa waxaana loo ogolaya xilliga suxuurta waan xiriirin karnaa laakiin in soon inaan maanta dhan soonaano aanana wax cunin beri aan ku soonno mamnuuc waaye rasuulka sal allah calayh wasalam maalin maalmaha ka mida markuu taag u waayey wirwaahi beri ila xiriiriya way la xiriiriyeen maalintii labaad maalintii saddexaad ayaa bishii dhalatay soon fureed markaasuu dhahay ilaahayo alla maxay dib ugu dhici weysay way cawaabi lahaayeen macnaha baabu taxriim اljuluus inay fadhi xaaraam uu yahay calaa qabrin qabri dushiisa in lagu fadhiisto qabri korkiisa in lagu fadhiisto waa mamnuuc can abi hurayrata qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi lian yajlisa inuu ku fadhiisto axadukum midkiin calaa jamratin dhuxul dab ah jamro dhuxul ah inuu ku fadhiisto oo fataxriqa ay gubto hiyaabahu maradiisa markuu dhuxushii dabka uu ku fadhiistay inay marada ka soo gubto oo fatakhlusa ay u soo gudubto haddana ilaa jildihi maqaarkiisa iyo jasadkiisa dabkii yaa khayru lahu uga khayr badan min an yajlisa calaa qabrin intuu qabri ku dul fadhiisan lahaa qabri intaad ku fadhiisan lahayd waxaa kaaga khayr badan oo kaaga fiican oo kaaga dembi yar adoo dhuxul dab ah ku fadhiistaa karoon waa dhib aad iyo aad u weyn saa darteed qabriga maanta waaba la dul dagaaba qabrigii maanta guryaaba laga dhistayba maqasha weli ifii aakhiro xaalad badan oo noocaasaa ah markaa jirto waxaa in badan loo baahan yahay qabriga in la qiimeeyo oo la wanaajiyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waa can tajsiisi alqubuur qubuuraha in nuurad la mariyo ama rinji iyo walbinaaya calayha dhisid la duul dhiso labadaba waa mamnuuc oo lama ogola qabri in la tajsiisiyo la nuuradeeyo iyo in markaa la dhiso can jaabir radia allaahu canhu nahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu reebay sala allahu calayhi wasalam an yujasis an yujasis wuxuu reebay nebiga sala allah calayh wasalam an yujasasa alqabr qabriga in la nuuradeeyo an yujasasa alqabru qabriga in nuurad la mariyo rasuulku wuu diiday sala allahu calayh wasalam wa an wuxuu kaloo diiday wuxuu kaloo rasuulku diiday sal alla calayh wasalam wa an yuqcad calayhi in lagu dul fadhiisto wa an yubna calayhi in la dhiso intaba rasuulku wuu diiday rawa muslim baa xadiidkaa wariyey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariya waalidka oo kuu qaylo dhaaminaya oo ku dhahay mar-uun ii imow aan ku arkeen mar-uun ii imow aan ku arkeen inta inta qurbaha la soo wada aaday waalidkii oo cabaadahayo qaylinayo toban toban sano kan u yar maqan yahay tan u badanna soddon sano ay maqan tahay io kan u badan waalidkiisu u leeyahay maandhow ii imow maandhay ii imow istamarka dambean aadi doonaa fasaxa dambean aadi doonaa sida loo leeyahay yay dhintaan waalidiinta inta badan mar allaala markii la dhao aabbaha baa dhintuu leeyahy qabrigeeda ha la dhiso lacag buu soo dhiibayaa jaajuur iyo bulukeeti ha la gado maxaa qiimo oo samaysay waayahay waxa faa'iide ah ee aad samaysay maxaa waaye bulukeeti qabri waalid lagu wareejiyey janno laguma galo ayagoo cabaadaayo oo qaylinayo oo maandhw maandhaaydaa haaya yay naftu ka baxdaa maalin allaala maalintii geeridooda aan maqalno yaan leenahay kaana geel ha lagu soo gado kana lo ha lagu gado kana qabriga ha lagu dhiso waa caqli yeelano waa fahamnaa waa ka gaarsiina inta ducadu ay joogto mar hadday galbadaan waa dhammaatay saa darteed aan iska ilaalino qofkii baad arkaysaa markaasuu soo baxayo diyaarad soo raacaya weli qabriga hooyada hala ii geeyo qabriga aabay hala ii geeyo bulgeed ha la soo gado nuuriyad ha la mariyo wakhtigeeda ma aha way ka fiicnaan lahayd adiga oo sa u fadhiya inay kugu dul dhintaan ayagoo kuu ducaynaya waa sidii loo baahnaa adoon xabad geela iyo xabad digaagad ah gowracin yaad ajri wanaag fara badan gaaraysaa aadna helaysaa dadkan qurbaha iska iskaga daahay ee meeshaa iska fadhiya awoobaa dhintoo waa la duugay ma oga hooyaa dhimatay waa la duugay ma oga ayeyaa dhimata waa la duugay waa dhimatay ma oga aabaa dhintay waa la duugay ma oga wax uu ka og yahay iyo wax uu kala socda ma jiro maxaa laga haayaa meesha dahabka laga keenayase muxuu yahay waxa adduun ee meesha laga keenayo muxuu yahay dayn iyo waxaa laga bixi la'yahay warqad baa soo dhacday iyo biil bixi baa leeyidhi iyo intaasaa yeelay iyo warbax soo fiir warqad ma soo gashay meesha iyo mashaakilkaa faraha badan wuxuu nagu asiibaa waxay tahay waa dayacaadda waalidka saa darteed bulukeetiyaalka lala cararaayo mar allaale marka waalidku ay dhintaan ha layska daayee in allaale inta ay nool yihiin ayaa wanaagsan in laga faa'iidaysto ducana laga kasbado ilaa subxaana wa tacaala agtiisa loogu dhowaado khayrkii wanaagga taasaa lagu gaaraa baabu takhliid adkayn la adkeeya baabkeedii waayo taxriim inay xaaraan tahay idaaqal cabdi addoonku inuu ka dhuunto min sayidihi sayidkiisa addoonnimaa jiri jirtay oo qofka inuu sayid qof addoon u ahaado xaaladaha mar allaala markii ay jirto qofka uu cabdi yahay sayfkiisa inuu ka dhuunto inay xaaraam tahay weliba xaaraam adag can jiriir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ayumaa cabdin addoon walba abaqa ka dhuuntaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa cabdin addoon walba abaqa dhuuntaa faqad bari'at minhu addimma faqad bari'at minhu waxaa beri kaa xaggiisa dimmada dimmada waa islaamnimada cahdigii ammaanadii beri buu ka yahay rawah muslim baa xadiidkaa wariyey wa canhu can ilnabiyi sal allah calayh wasalam idaa abaqa alcabdu addoonku hadduu dhuunto lam tuqbal lahu salaa salaad lagama aqbalo salaad laga aqbali maayo rawaahu muslim wa fii riwaaya faqad kafara waa uu kufriyey xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay mamnuuc tahay addoonkiinu sayidkiisa ka dhunta baabu taxriimu shafaaca shafaacii ergeyn inay xaaraan tahay baabkeedii waaye filxuduudi xuduudaha in la ergeeyo in xuduudaha qofka lagala hadlo tuug baa waxaday gacantaa la rabaa in laga gooyo inaad dhahda iska daaya waa hebele iska dhaafa lagama shafeeco oo lagama ergeeyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi azzaaniyatu gabadha zaaniyada ah iyo wazaanii wiilka zaaniga ah, fajliduu tuma oo karbaasha kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah mi'ata jaldatin boqol karbaash walaa ta'khudkum yaysan idinka qabanin bihimaa labadooda ra'fatun turitaan aad ugu turta fii diin illaahi ilaahay diinkiisa subxaana wa tacaala in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna biاllaahi waاlyowmi alaakhiri kuwa ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan wa can caaishata radia allaahu canha ana qurayshan reer qoraysh ayaa ahamahum waxaa murug geliyey sha'nu lmar'ati naagtii xaaladeeda almakhsuumiyati ee reer makhzuumi ahayd reer maqsuum waa qabiilooyinka qarqurays ugu sarsaraysaa gabartooda ah ayaa waxxadhay markaasay aad uga murgoodeen allatii taasoo saraqad xadhay tuugay noqotay laakiin waa qabiilooyinka sarsare faqaaluu waxay dhaheen man yukallimu fiiha yaa kala hadlaaya yaa kala hadlaaya gudaheeda rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yaa kala hadlaaya ayay dhaheen faqaaluu waxay dhaheen waman yajtarigu yaa ku dhiiran kara calayhi nebiga korkiisa ilaa usaamat ibnu zayd ma ahane usaami ibnu zayd ma ahayn qof kaloo inta nebiga u taga ku dhiiran kara oo la hadli karaagii ma jiro waa yaxibu rasuuliillaahi waa rasuulka ilaahay kii uu jeclaa usaamaa la yidhi orod nebiga kala soo hadal gabadha waa reer maqsuumi aduu ku maqlaa uu ku jecel yahay fakallamahu usaamatu usaama wuu la hadlay oo wuxuu dhaha rasuulkii allow hal iska dhaafa gabadhan faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam atashfacu ma difaacaysaa oo ma waxaad ka ergaynaysaa ood erga ka tahay maanta usaamow fii xaddin xad oo min xuduudi illaahi tacaalaa ilahay xuduudihiisa ka mid ah wax ilaahay ha la sameeye uu yidhi maad maanta leedahay usaamow ha layska dhaafo dumma intaa kadib qaama rasuulku wuu istaagay fakhtadaba wuu khudbo akhriyey dumma qaala wuxuu yidhi innamaa ahlaka waxaa halaagay alladiina qablakum kuwii adinka idinka horeeyey annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa hadduu xado fiihim dhexdooda alshariifu ninka shariifkaee sharafta leh tarakuuhu way ka tegi jireen waidaa saraqa hadduu xada fiihim dhexdooda addaciifu midka tabarta daranna aqaamuu calayhi alxad eh, xadkay ka oogi jireen wa aymullaahi ilaahay baaqi ahaashadiisii jiritaankiisaan ku dhaartay low haddii anna faadimata binta muxammadin faadimo oo ina muxammed ah saraqad ay xadi lahayd la eh, qadactu waan goyn lahaa yaddahaa gacanteeda gacantanka ka goy lahaa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayh wa fii riwaaya waxay ahayd fatalawana waxaa doorsoomay oo isbeddelay wajhu rasuulillaahi rasuulka alla wejigiisa sala allahu calayhi wasalam fa qaala markaasuu yidhi atashfacu ma waxaad difaacaysaa ood shafeecaysaa maanta ood ka ergaynaysaa fii xaddin xad oo min xuduudi illaahi ilaahay xuduudiisa ka mid ah saas maad keentay usaamow maanta qaala usaamo wuxuu yidhi istakfir lii yaa rasuula allah rasuulkii allow dembi dhaaf ilaahay ii weydii waan qaldamaye waa gafaye istikfaar ii weydii lii aniga yaa rasuul allah qaala rasuulku wuxuu yidhi uma amara wuxuu amray qaala wuxuu yidhi raawigii uma amara wuu amray nebiga bitilka almar'ati naagtii ayada ahayd faqudicat waa la gooyey yaduhaa gacanteeda gacantii baa la gooyey makhsuumi waaye asharaaf waaye madaxdii waaye dadkiisaan ahaa waaye dadkiisaasaa ahaa waaye ma jirto waa la soo qabtay ayadoo meesha la fadhiyo yaa gacanta markaa laga gooyey ayadoo meesha la fadhiyaa gabadhii lasoo qabtay reer makhsuumi ahayd kadibna gacantaa laga gooyey oo ilaahay subxaana wa tacaala cadaaladdaas ayuu dadka amray nebigana saasuu dadka ugu dhaqmay uguna socodsiiyey cadaalad wanaagsan saasaa markaa loo baahan yahay dadka muslimiintana waxaa laga rabaa khaasatan madaxda inay aad iyo arrintaa u ilaaliyaan wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam